والصلاة والسلام على رsuuل الlahi وآله وصaحبه أجمعين أmا bعd darsigani waa darsigii labiyo tobnaad mise saddexiyo tobnaad wey labiyo tobnaad ee ka mida kitaabka taطhiir الاctiqاad waxaa xalay inoo dambaysay oo sheekhu ka soo hadlay dikriga lafduljalaalaha allah say ugu ciyaaraan nimankaasi khuraafiyiinta ah wuxuuna yidhi sheekhu uma ndur waxaad egtaa ood fiirisaa hal ataa ma yimid fii lafdatin min alkitaabi wasunna hal lafdi oo ka mid a ah kitaabkiiyo sunnada ma ku yimid fiiri buu ku yidhi ilan waxbaad fahmaysaay dikru اljalaalati allah oo la sheego binfiraadiha ah, keligeed la sheego allahoo keligeed soo aroortay oo aan alle lagu tilmaamayn oon laga warramaynin oon alle la baryaynin oon la cuskanaynin yani allah allah uun soo noqnoqotay bal inaad arki karto keen buu ka fiiri kitaabkiiyo sunnada iyo wa takriiriha iyada in la celcesho aw amase aladii midka yimid fi lkitaabi wasunnati ku yimid huwa waxaa weeye alabu dikri alla in la xuso udkuru llaha dikran kaiira iyo fadkuruuna adkurkum iyo wadakirin allah baa qur-aan kusoo noqnood ilaah in la xuso la weyneeyo iyo watawxiida rabbi la waxido iyo watasbiixi in la hufo laga nasaho laga hufo ceebta iyo naqaa'ista iyo in la taxusa laa ilaaha allah la yidhaahdo wa haadihi tanna waxaa weeye oo daliil adkaru rasuulilah nabi maxamed wardigiisi iyo xuskiisiibaa kan ah iyo wa adciyatu ducooyinkiisii iyo wa adciyatu aalihi aalkii nebi maxamed reer bani haashimi reer bani iyo dadkii ka farcamay taabiciintii iyo ee ee aalubeytka ahaa dhashii iyo faracii iyo ilmaadeertii iyo warasadii suubanaha iyo qaraabadiisa aalka huna waa alkii khaaska ahaa aalu muxamadin aalkii khaaska ah baa loo jeeda fii baab ducaa marka la marayo waan abulmualib iyo reer bani haashim wey haashimiin iyo mualibiin wey iyo wa asxaabi nabiga asxaabtiisii <clears throat> waxaa la yidhi waatana khaaliyatun ayadoo ka maran can hada ashahiiqi dhuunyeedhinta shahiiqu waa codka gadaal loo jeedo dameerka marna neeftuu jida marna waa dhawaaqa waa aragteen bay ila tahay shahiiqu marka wuxuu ka hadlaya waxan ad ku dhawaaqaysaanee ham iyo cam aad ku haysaan dadka ad ku wereeriseen ee sidii damiiraha ad u dhawaaqaysaan bal ka soo saara buu diinka ilaha meel ay kaga taabto khaaliyatu mid ka maran weeye adkaarta nebi maxamed iyo tii saxaabada iyo tii aalkiisuba an hada shahiiqi dhunjeerintani iyo wanahiiqi hinraaggan iyo wanaciiqi dhawaqan wuxuu dhan sheekhu waa ku fogaynaya shahiiq iyo nahiiq iyo naciiq waa isku macno dhow marka waa hinraag iyo buuq iyo qayliyo dhunyeerin ayib naciiquna isaguna waa dhawaaqiya qaylada alladii kaasoo ictaadahu dhaqan ay ka dhigteen man huwa can illaahi manduul huwa asaguba canilahi ilaahay xaggiisa iyo wa can hadyi rasuulilahi nebi maxamed dhaqankiisii iyo wa samtihi eh, anshaxiisiiyo usluubkiisi samtigii hadyigu waa isku mid asamtu iyo dalligu iyo hadyigu waa macaani addallu wasamtu walhadyu waa macaani isu dhoweey waa qaabdhaqanka usluubka anshaxa caadada sidaas weeye saddexdu wuu isdabadhigay hadyi iyo samti iyo dalli waxaana u qiimo badan baa layidhahda hadyiga maxaa yl samtigu iyo dalligu inta badan waxay noqdaan ruux wuxuu ku sifaysan yahay hadyiguna wuxuu noqdaa shaygu ruux wuxuu ku sifaysan yahay lagagana dayanayo marka hadyiga ka macna ballaaran baa la sheega iyo wa nabiga dhaqankiisii iyo wa dallihi iyo usluubkiisii fii makaanin saxiiqin meel fog jooga aad bay u kala fog yihiin way nabi maxamed dhaqankiisii iyo nimankan waxay ku dhaqmahayaan dhawaaqaya buuqaya hinraagahaya fii makaanin saxiiqin ay fii makaanin baciid uma intaa kadib qad yudiifuuna inay ku beeriyaan baa laga yaaba ay ku daraan ila aljalaalati ashariifati magacii ilaahay qiimaha badnaa ee allah ahaa asmaa'a jamaacatin min almowta koox dhimatay magacood ayay ku darhayaan ilaahay iyo sheekh cabdiqaadir bay israacinhayaan ayib ilaah iyo wadaad kale ay isku dabaqabanhayaan mila ibni calwaan sida ibni calwaan waynu soo wadaad la inuu yahay muqadimadii kitabkaynu ku soo marray awa'ilka kitaabka wa axmed bn xusayn oo kale asna waynu soo maray wacabdاlqaadir اljilaani sheh cabdاlqaadir waynu soo maray wاlcaydaruus caydaruus asagu sagaal boqol toban iyo afartii buu dhintay waa nooma soo hormarin marka asagu waa abubakr ibn cabdilaah abubakr ibn cabdilah alcaydaruus baa calawi wuxuu ku xabaalan yahay cadan cadan buu ku xabaalan yahay waana wadaad lagu fitnoobay weeye marka lagu aafaba sidii sheh cabdilqaadir loogu aafaba sagaal boqol toban iyo hijrada bal qad intaha alxaalu bal arrinku wuxuu gaadhay ilaa annahum ayagu yafiruuna inay u caraan u baqdaan ilaa ahli اlqubuuri min ahli الظulmi markay dhib yar ku dhaco ama abaar dhacdo ama roob la'aan dhacdo xaggaasayba u cararahayaanba axaadii mawaadicay dejistaan hawshu hadday idinku adkaato fastaciinuu biahli اlqubuur bayba wariyaanba yafiruuna waxay u cararhayaan ilaa ahli اlqubuuri oo min ahli اulmi ah weliba kuwa dulmiga iyo xaqdarada lagu ogaa ahluqubuurkaaba nin miskiinoo layska xabaalay ahe kuwo waxaa jira waxaa weeyaan fujuur iyo fisqi lagu ogaa diin daro oo haddana la xabaalay iyo wljaraa'ati dhiirasho ilah lagu dhiirrada diinkiisi oo lagu xadgudbo macaasidii ka caliyi darmaan ninka la yidhaahdo waa wadaad oday ka ahaa odayaashii reer bakiil iyo reer xaashid labadan qabiile bakiil iyo xaashid la yidhahdo ninka dhashay wey wacaliy alaxmar nafsa shay waa shaykhaani min qabiilatay bakiil waxaashid laba qoysoo waaweyn oo haddaba sanca iyo dhulkaa dego oo yamaniina weeye laba odayoo ka dhishay waxayna isku casri ahaayeen sancaani labadan duqay ee cali radmaan iyo cafan cali radmaan iyo cali alaxmar labadu waxay soo gaadheen sheekh maxamed amiir asancaani labanino lagu aafaba iyaguna ahaayeenoo shayaadiin ah ayib weliba iyagu liita niman culummo ayagu ah iskontii loo xabaali qiimo badnaa oo lagu xadgudbay jira nin asagoo faajir ah oo xadgudbay oo ilaahayba gooyey buu dhiman kadibna awliyaaba lamoodi iyo wa ashbaahihimaa kuwa la midka ah waqad saana allaahu ilaahay wuxuu ka ilaaliyey rasuulahu sal slam buu ka ilaaliyey iyo wa ahla alkisaa'i qolyihii bustaha la saaray nabigu musalame iyo cali iyo xasan iyo xuseen iyo faatime iyo xadiidkii xadiidmxu eh, alkisa waa taqaanaan bay la tahay ahlubeytka baad u jeedaa nabi maxamed iyo ahlu beytkiisa rabbi wuxuu ka ilaaliyey haaulaai ahlu beyti ilahu ii ahirooday ilaali inamaa yuriid llahu liyudb rijsa ahli beyt aayaddaas xadiidka ku saabsanaa buu sheekhu tilmaamhaya waqad sana allaahu rasuulahu idan waxay isku qabanhayaan lafduljalaalihi iyo magacyaha wadaaddahaas caydaruus cabdilqaadir axmed bn xusein ibnu calwaan iyo cali radmaan iyo cali alaxmar alxaashidi dadkaasay isku ururinhayaan ilaahay iyo nabiga iskumaba qaban hayaan ilaahay mxuu ahay saalixiintii kale ee saxaabadii ahlubeytka iskumaba laadhayaan mujrimiin kaleo dawaaqiid ah oo labada nima u dambaysa ay yihiin iyo allahayba isku qaban hayaan marka waaba siyaano liaali beyti rasuulilahi wa saxaabatihi bay ka mid tahay buu sheekhu tilmaamahaya iyo waa acyaano saxaabati saxaabada haldoorkoodii can idkhaalihim in la geliyo fii afwaahi haulaai aljahala carabkooduba kuwaa inuu qabta ilahay ka ilaaliyeyba can idkhaalihim gelintoodii fii afwaahi haaulaa kuwan afkooda in la geliyo aljahalati ilaahay subxaanahu wa tacala diinkiisa ka aqoon daran addullaali ee dhunsan ee baadida badan fayajmacuuna qolyaha waxay kulminayaan markay lafduljalaha sheegahayaan anwaacan qaybo oo min aljahli xaqdarra ah iyo aqoon darra ah iyo waa shirki ilaahay u shariig yeelid ah iyo waalkufri rabbi in lagu kufriyo ah. intaas oo shay isku darahayaan marka qolyaha wuxuu idhi horta dikrigoodana waa dikri shaydaan ayib dadkay ku xadgudbayaan qaybna waa awaaqiid qaybna waa culummo suubanoo lagu xadgudbay sida sheekh cabdilqaadir oo kale fain qulta haddaad tidhaahdo fain qultada inoogu dambaysa inay tahaan u malayn insha allahu tacaala fain qulta haddaad tidhaahdo innahu qad yatafiqu waxaa dhici kara oo mararka qod dhacdo weeye min haaulaa'i kuwan xaggooda aladiina kuwaasoo yaluukuuna ruugahayoo burburinhaya calaalinhaya aljalaalata ay lafd aljalaala wayudiifuuna ku darahaya ilayha ku biiranhaya lafdjalaala markay sheegahayaan waxay ku biiranhayaan ahla alkhalaacati wاlbataala alkhalaaca macaani badan bay noqota almujuun waalida ruuxa aan dhaqan lahayn een xushood lahayn ee ka dhexbaxay akhlaaqda weeye waa min alkhalci baa laga keenay fahuwa khaalicun wa khaliicun yacni wax walboo sariiga ama xishooda ama dhaqana ama akhlaaqu ka dhexbaxay wey hayxaalayn buu gaara waa xayawaan bahimo socdo wey ahl alkhalaaca saasuu u jeedaa ama albaaala iyaduna naftigeedu macaani badan bay noqotaa waxaa ka mida tarku lcamali waxaa ka mida aljahaala macnahaasna hadda u taagan tahay albaaala waa aqoon daro aljahaalatu wa cadam اlcilmi weeyaan ama alkhalaaca almujuum wadacaaray noqotaa mar waxay noqotaa mooryaannimada burcadnimada mar waxay noqotaa qolyaha zinada iyo fuxsha ka shaqeeya mar waxay noqotaa ruuxa akhlaaq oo dhanba ka siibtay taasuna sheekh hadda ujeeda idan lafduljalaal waxay ku darahayaan oy e, ku birinhayaanba iyagoo waxbaan xusaynaa ahla alkhalaacati kuwa dhaqankii iyo akhlaaqoo dhanba ka siibtay ee ka dhartiraa iyo walbataalati xadgudubka ama aqoon taradaan u saaxiibka ah albatala waa ahlu ljahaala waxaa dhici kara oo iman kara way qad yatafiqu min haaulaa'i khawaariqu inta dambe ila sifa iska ahayde khawaariqu caadaatin halkaas wey annahu qad yatafiqu nimankaa waxaa ka dhici karoo lagu arki karaa khawaariqu jamcu khaariqa waa waxyaabaha hariibka alharaa'ib alkhawaariq iyo algharaa'ib waxyaaba dadku aysan arki jirin ee lala yaabe ee la amakaage ee dadku caadadoodii awooddooda ka baxsan inta badan ayaa khaariqa la yidhaahdaa khawaariqu caadaatin caadadii dhaqanka bini aadam wax ka duwan ruux bini aadamoo duula lama yaqaano ruux bini aadamoo dabgala ama dhuxula noonloon laqa ama masruuga lama yaqaan ama intuu toori caloosha iska geliyo halkaa iska bixiyo ama odhanhaya waxaan soo bixin boocaygaan soo bixinayo dhuuntaydin guriga kadibna waan qodaxaan ku mudahayaa ruuxan baa intaan madaxa gooyaan haddana nooleen waxa wax yani dadku arkeen ma ah wax lala yaabo wey qaraa'ib idan khawaariqdu labaa loo qaybiya khawaariqdu labo ayaa loo qaybiya waxyaabaha haraa'ibta algharaa'ib waa nowcaan khawaariqu caadaatin iyo hayrkeed caadada iyo bini aadamka dhaqankooda shay ka baxsan iyo awooddooda iyo wax la samayn karoo xirfad iyo xariifnimo u baahan iyo barasho iyo reemagaadnimo u baahan labadaa nooc baa loo qaybiya amaa khawaariqdu yani algharaa'ib alcajaa'ib baa laba ah khawaariqun wahayruha alkhawaariq waa afar mucjizo iyo karaamo iyo istidraaj iyo ihana loo qaybshaa hadda ka horna waynu ka soo dalla ila tahay afartaasay noqotaa mucjizo iyo karaamo iyo wax la yahada istidraaj iyo wax loo yaqaana ihaano afartaa nooc bay u kala jabtaa ama almucjizatu falilambiyaai wاlrusul wa ama alkaraamatu falilwliyaai wاsaalixiin awliyadae saalixiintaa iskale istidraajku dajaaliintaa iskale waa lagugu seeta dheerayn waaba laguu aafayn addajaal alabar roob buu dhihi waa inaa hadda roobku waada'ahaya qolyuu abaar ku sii dayn qolyuu roob ku sii dayn ninbuu qoorta kala goyn haddana noolou buu odhanhayaa aabbaha iyo hooyadaabuu u teg waxbuu soo kala tuuraya istidraaj baa la yidhaahdaa qolyihii rumeeyey ee yidhi rabbi baa tahay baa lagu sii baadiyaynhayaa asagii sheegtay rabbinimada iyo dacwada sheegtayna waa lagu aafayn waa usatadheerayn wa laa yaclamuun idan istidraajku waxaa iskale lidajalati wاlbaطaaliin wاlmushacwadiin wاlmutanabiin shayطaan oo dhan baa iskale ama alihaana ayadu waa takdiib dajaal mutanabi'iinta iyo qolyaha beenta sheegaa mararka rabbi waa ku beeninhayaa ihaanadu marka waa bahdil waa caksu اlkaraamati wاlmucjiza musalimat اlkadaab baa wuxuu maqlay sida la soo guuriyey fi اlaahaar ya wuxuu maqlay nebi laahi moxamed ayaa nin alla u xiiro timihu buubeen ayaa maalin u yimid markaasuu nabigu madaxa u salaaxay u duceeyey timiha usoo dhashay usoo baxay nin tima weynoo halable ayuu noqday markaasuu yidhi anugu anna waan yeelahay nabi baan ahay nin xooguu timihu ka buubeen in yaroo waswasan u taagan tahay ayaa u yimid markaasuu yidhi anna waan kuu taabanhay intii kalaaba ka buubtayba intii yarayd baa ka buubtay wax u soo baxa iska badaaye intuu ninkii watay reerka iyo mxuu ahaay haweenka uu kula joogay ayaa ka sii boobtay marka waa maxay waa bahdil ihaano weeye yacnii in lagu karaamiyada rabood namadnimo iyo hawlo aad qaashaysatee haddiiba laga sii boobiyey waa maxay kaarkii baa lagaa gubay marka ihaano iyo istidraaj iyo karaamo iyo mucjiza afartaasay khawaariqdu noqotaa tafsiilkeedu hadda geli mayno cashirka aan dareeriyo laakiin khulaasada guud iska qabsada wa umuura arrimaa dhaca tudanu la malaynhaya karaamaatin karaamada la moodi ka dacni anfusihim naftooda bay birgelinhayaan iyo toori caamadii marka waxay u qaadaan wa ninka inuu weli yahay iyo wa xamlihim xambaaraday qaadahayaan limili alxanashi xanashku asalkiisu waa kullu maa yusaadu wax walboo la ugaadhsado min aلطayri wاlhawaami wa xasharaati اlardi ayaa la yahda wax walboo halaq ah ama xamaarato ah ama wax duulo ah ama la ugaadhsada ayaa loo yaqaana xanashka marna waxaa la xanashka laftirkiisu abeesooyinka iyo abriska iyo jilbiska bahalla waaweyne dadka laaya ee sunta la xanashka la yidhahdaa marka iyagoo masuutayba ku soo geliba wa xamlihim limili اlxanashi ay lihawaami اlardi wa xasharaatihi marka maadaama xayana gooni u sheegay xanashna gooni u sheegay xanashka aan ka dhigno kullu maa yusaadu wax walboo la ugaadhsado min aلطuyuuri wa hawaami اlardi wa xasharaatiha ama aan dhahno min baabi caطfi اlkhaasi cala اlcaam isdiidi mayso haddaan xanashka ka dhana halaqi iyagoo halaq wata iyo walxayati abeeso abeesaduna waa nooc ka mid a halaqi labaduba isku mid weeye wa xamlihim iyo xambaaridda ay qadanhayaan limili xanashi halaq oo kale iyo walxayati abeesada iyo walcaqrabi hingarallaha iyo wa aklihim innaar dabbayba cunhaya dhimbilo intay shitaan bayba daldali iyo wa masihim iyaaha iyagoo ku taabanaya dabki iyaaha yani waa naarti bilaydi gacmahayba la geliba war dabqaad qaado oo bahal maya gacantuuba ku hagaajinayaa dhuxush iyo dambaabaruux o dhan buu kala miisaya dhuxulihii gubanhayay gacantiisuu ku miisaaya iyo wa taqallubihim kugadgadoonkooda fiiha fi naari biاljsaam intay dhar yaraystaan bay dab olaha ay gelahayaanb hawlahaaso dhan marka waxaa la moodhayaa hee karaamo weli dababka max laga dooni maa khayrkale la keeno ayib meesha waxaa loogu horda haddii wax la hayo hawlahaa sheekh wuxuu ku khaldameen qultu waxaan ku dhahay haddaad tiraa nimankan aad cayaysa eed fiijinayso mararka qaarkood hawa lala yaabay bay sameeyaan haddaysan awliye ahayn hawshan ma aysan sameeyeen qultu waxaan ku bu ku yidhi axwaalun shayطaaniya haadihii waxyaabahan la sameeyo axwaalun waa arrimo shayطaaniyatun shaydaan loo nisbeeyey shaydaan baa ku taageeraya oo ku caawinaya wa innaka adiga u qaatay inay awlinimo tahayna la malbuusun calayk waa lagu khalday labsi baa kugu dhacay xaqi iyo baadilki baa la iskaga kallabay oo layskaga kaagadmiyey goorma ay hawsha ugu dhacaysa in danantaha haddaad moodo karaamaati lilamwaati inay karaamo u tahay dadkii dhintay waxa u qaadato adaaba wereersanba aw amase xasanaatin inay tahay fadiilo iyo manqabo lilaxyaa inta nool wadaad nool inay u tahay markaa xasane iyo fadi ama mid dhinta ay karaamo u tahay u qaadato adaaba maankae maskaxda lagaga jiraaba oo diinta aan fahmin lamaa goortii hatafa uu ku dhawaaqay hada daallu midkan majnuunka ee dhunsan biasmaa'im asmaa'i alaxyaa'i aw alamwaad wadaadihii dhintay ama noolaa magacoodii markuu sheegay hawshan dhacaysa haddaad u qaatay inay karaamo tahay adaaba marka mxuu xanuunsan buu sheekhu ku yidhi xaqina lagaa gadmiyo lagaa labay oo wajacalhum uu ka yeelay midkan daalliga dhawaaqay u yeedhay awliyada andaadan kuwa u dhigaal ah jamcu niddin u iyo washurakaa kuwa la wadaaga lilahi subxaana wa tacaala fi lkhalqi abuurka iyo walamri talada iyo maamulkaba markuu shirkigaa ku dhacay bay shayaadiintu caawiyeen sheekh wuxuu uhi fa haaulaai almowta dhintay ee aad ama adugu aad daba anta tafridu waxaad qadari ood moodaysaa annahum wliyaau lilaah inay awliya ilaah tafrid min alfardi wاtaqdiir waxaad malayn wey ood odoris ood qiyaasaysa adugu annahum wliyaa lilahi subxaana wa tacaala hadday sidaaba toon kuu dayno fahal yardaa waliyullaahi ma ku raali noqonaya weli ilaahay ilaahay an yajcalahu inuu ka yeelo weligu almajduubu kan waalan ee la judbeeye ee xayraanka ee faraqyaha wata ee qaawan niddan lilaahi wa shariikan lahu weligu hadduubaa awooddaa leeyahay ma ku qanci lahaa ninkan wareersanee suufiga ee khuraafigaa ee weliga cuskan haya ee baryahaya in weligu hadduu yahay karaamo leeyo wax tarahaye ma shirkina ku ogolaan laha wuuba qaban lahaa soo maaha kan majduubkuba ka shaqayn lahaa kan majduubka ilaahay garab dhigahaya ee asaga baryahay ee ilaahay awooddiisibaa siinaya sheekhan weliga ah iyuu yac iska dhihi lahaa oo wuxuu ohan lahaa xaqan allah iskale anagu miskiin dhinto walaalkaan ah ii soo ducee warkana jooji idan meeshu waxaa weeye ninkan majduubka cad axadka caawinaya garab taagan ma aha weliye waxaa garab taagan ayaan iyo ibliis heedaasuu kuu sheegayaa fahal yardaa weliyullaahi weli ilahay makru alla noqon lahaaba ku yidhi an yajcalahu lmajduubu kan sarqaansan ee judbaysa inuu ka yeelo weligii nidan dhigaa lilaahi subxaanahu wa tacaala iyo wa shariikan la wadaaga lahu lilaahi fi lmri waalkhalqi la wadaaga ma dhacdeen wey hawsha ayadaa waxay ku caddayn wey waxaan inuu baail yahay oo diin la'aan yahay sheekh wuxuu in zacamta daalika sa haddaad oo tidhahdo weligu wuxuu raalli ku yahay howlaha la samaynayo baryada la baryahayo yu raalli ku yahay faqad ji'ta waxaad la timid shay-an shay iddan yacni weyn iddugaade qur-aanka ku barateene waa alamru alfadiic waxaa laga dhakafaaro aw iddaahiya wاlmusiiba musiibada iyo daahiyada iyo alamr alcadiim alfadiic intuba iddi baa la yidhahda waa arrin akhtar in weli saalixa uu ku noqdo shirki isagaaba ku gaaloobahade wadaadkaaba diinka kaga bixi wasayarta waxaadna ka yeeshay haulaai alamwaat kuwaa dhintay eed awliyada adugu moodayso mushrikiinaad ka yeeshayba iyagaa mushrikiina maadaama shirkigii ku raali noqdeen wa akhrajtahum waxaad ka saartay buu ku yidhi waxaashaahum daalika inay diinka ka baxaanna waa ku hufan yihiin can daa'irati alislaami islaamka mooradiisii iyo xeradiisii iyo wadiini diinkii bay ka baxeen oo say oga baxahayaan xaytu jacaltahum markaad ka yeeshay andaadan dhigaalkuwa rabbi u dhigma lilaahi subxaanahu wa tacaala oo shuraka ah raadiina weliba raalli ku ah shirkigaasi farixiina hawshaana ku faraxsan adaaba gaalaysiiyeyba waa hadday shirkigaada iyo kufraada raalli ku yihiin ayagu waa gaaloobenba haddaysan raalli ku ahayn adaa masabidanhaya waxa ku caawinna waa shayaaiinay abaaliso labada arrimood buu sheekhu raba inuu laazimiyo waa zacamta aad sheegtay anna haadihi karaamaat waxa inay tahay karaamo iyo lagu maamusay lagu fadlilay weliga lhaulaai اlmajaadib majaadib waa jamcu majduuba inaga soo mara waa qolyaha judbaysan ee xayraansan ee waalan xaggana wax miyir qaba iska dhigaaya wazacamta aad sheegtay ana haadihi karaamaatin ay tahay lihaulaai اlmajaadibi kuwan judbaysan addulaali ee baadida almushrikiina weliba alla u sharig yeelay attaabiciina raacsan ee dabagelhaya likulli baailin wax kastoo bilaashoo baailo aqdarro oo diindarro ah yacni wax walboo diintarroo la sheega iska qadanaya waxaana la sameeyey kanaa la yeelay way rumayn almunhamisiina tiimbaday ama dhuunbaday fii bixaari aradaa'ili jamcu radiila waa in nimanka dhuunbaday badihii qurunka iyo qashinka bayba galeenba kufri iyo shirki iyo diindarro iyo wax walboo beenoonsan lahayn bayba dhex boodahayaan wanaag ba ismaba yaqaanaanba waa gudaafad nimanku almunhamisiina tiimbada ama quusay fii bixaari radaa'ili xumaanta badaheeda oo dhan bay ka soo cabeen aladiina kuwaasoo laa yasuduuna ilaahi sajda ilaahay marna aan u sujuudaynin walaa yadkur allaha waxda ilahay keligaan aan xusayn adaba marka nimanka diinta ka saaray wey marka laba dara midun dooro wey inaad shirkiga ka toobad keento iyo inaad shaydaan gacalkii noqoto awlidan ay kaa bari intanba haddaad sheegtoodu weli leedahay way jirtaa sidaa waana sax faqad abatta alkaraamaati karaamaadba waxaa u sugtaybo lilmushrikiin haddaad leeda awliyada wax raalli ku ah oo hawshan ayagaa ka dambeeya oo wax walboo karaamo ana wuxuu ku tusahay wax walboo khaariqo caada cafwan wax walboo lala yaabo ama dhaqanka bini aadamka ka baxsan oo dhacaba wuxuu ku tusahayaa saaxiibu inuu weli yahay haddee mushrikiinta carabid baa awliye noqon weeye oo ibliis baa weli noqon oo dajaal baa weli noqon waxaa weye oo mxuu ahaa musaylamatu lkadaab oo marar badan wax sameeye baa weli noqon hawlahoo dhan baa isbedeli oo aswad alcansi baa weli noqon oo sajaaxa weli noqon mutanabiinto dhan baa awliye noqonhaya oo ninkan haddayna haystay mxuu ahaa ii sheege nabiga mxuu ahaa nabiga kenya ninkan jalwada ah soo nin nabi hadda ma joogo oo lama sheegin oo nin walbo israx madax ka taabanaya oo jalwo ah idan ninkaasaasna xuu noqonaya he welibuu noqonhaya illa asagoo wuxuu sameeya waa nin saaxirolo musiiba ah waxbuu isdaba mariya yani wuxuu leeyahay hawsha ku khaldamin wax walbood la yaabtood la amakaagdo kuma tuso in ninkiisu fiican yahay fain zacamta haddaad sheegto kullu khaariqatin waxaa ka laasima tidhaahdo wilaayatu saaxibiha faqad abata waxaad sugtay alkaraamaati karaamaad baad u sugaysaa lilmushrikiina alkaafiriin mushrikiintii ilaahay xadhgiisa gooyey walilmajaaniin kuwii waalaaya maanka maskaxda laga galay wahadamta waxaad e, duminaysaa bidaalika qaacidadaad ogolaatee sugtay dawaabi alislaam islaamka awaaciddiisii daabi islaamka dawaabidiisi bimacnaa waxyaabihii islaamka ilaalinaya weeye ee kontaroolayey ee marka wuxuuna ujeedaa xuduudi sharciga ayuu sheekhu ujeedaa iyo wa qawaacid addiin almubiin diinka caddaa qawaaciddiisa asaaskiisi baa dumisay iyo wa sharci almatiin sharcigii xoogga badnaa almatiin iyo alqawiy min almatana hawshaa ku aafan waidaa carafta halkaani marka hadal dheer baa ku jiro nusqada yaxya ay qoraysaa marka hore hadal yar baan moodahay inaan jacburiyaan rabay mar hadduu laba safx ka badan noqday anugu waa ka tagay idinku muaalacaysta nuskadii maadaama aysan ii qoraynin ragga badankoodna ay ka maqanta hadalkuna hadalkoodama waa laba bej wax ku dhow laba bej inuu ka badan yaan u malaynhayaa ayib waana hadal qiimo badanoo laakiin ku saabsan in shayaadiintu ay leeyihiin khawaariqu caadaad oo ibliisku uu kaalmiyo awliyadiisa waana nuquul ku saabsan uu kitaabka ibnu taymiya alfurqaan mxuu ahaay alfarqu bayna awliyaai الshayطaani wa awliyaai الraxmaan risaladaasuu ka soo guuriyey ayib idaa logu laabto waa fiican yahay hadal fiican wey waidaa carafta markaad ogaatay buuri sheekhu buطlaana haadayn اlamrayn hadal aad u dheer weeye marka hore sheekha iisoo kobi waa iisoo kobiyey marka waxaan rabay inaan xoogo ka siiyo marka waxaa weye waa cashir kale cashir kaley noqonaysaa waidaa carafta markaad ogaato bulaana haadayn amri labada arimood inay baail yihiin labadaa arimood inay waa maxay in awliyadu shirkigan iyo kufran raalli ku ahayn kow nin walboo sameeya khaaliqu cadan uusan weli ahayn labada markaad ogaato calimta waxaad ogaanaysaa anna haadihi waxyaabahan ay sameeyaan nimankan ee sarqaansan ee majaadibta ah axwaalun shayطaaniya waa arrimo shayطaan uu ka dambeeyo wa afcaalun falal weya taaquutiya ilaahay iyo waa acmaalun waa falal ibliisiyatun ibliis loo tiiriyo falibliis sheekhu hawshuu sii adkaynaya axwaalun shayطaaniyatun wa afcaalun taaquutiyatun wa acmaalun ibliisiya intaaba anigu ay dhigan tahay ma aqaan eh, ragga qaarkood in ka goontaa laga yaabaa kulli waa maxay waa camal iyo fal iyo xaalad shayطaan yafcaluhaa waxaa sameeya ashayaaiinu shayaadiinta waxay ku caawiyaan liikhwaanihim walaalahood waikhwaanu yamuduunahum fi lkhayd uma laa yuqsiruun weeye waa iyagaa iskaalmaysanaya shaydaan iyo shayaaطiin alinsi waljinni baa wada shaqaynaya oo min <clears throat> wuxuu yafcaluha shayaaطiin liikhwaanihim min haulaa'i addaaliin waladu waa kuwa waladan dhunsan ee khuraafiyiinta majadibta mucaawanatan xaala kownaha ay tahay acmaashan iyo afcaashan mucaawanatan iskaalmaysi iyo iskaashi ay tahay min alfariqayn labadii kooxood shayaaiin linsi ishaadun ljinni baa iska kaashaday calaa iqwaa'i alcibaadi addoommaha in la dhumiyo la baadiyayo waa isku qalin dareen weeye waqad abata waxaa ku fi laxaadii axaadiita waxaa ku sugnaada axaadiis fara badanba macnaha tilmaamahaye anna shayaaiina shayaaiintu iyo waljaanna jinku shayaaiin jin waa isku mid sida raajixa badan baa ku jirtee jinku waa kalbashari shayaaiintuna waa qaybtooda gaalada ah muslimiinta asalku waxaa wey aljinnu aljinnu baa asal ah abuljinina waa ibliis sida xooga badan aadam waa abulbashar wa huwa min albashar aadam jinsigiisa iyo noociyadiisa maka la fiirin malaa'igna ma ahayn e jinna ma ahayn muxuu ahaa basharba min albashari noocaasu ka tirsan yahay ayadoo haddana uu yahay asalkii nooca marka aadamu waa abulbashari wahuwa min albashari la min aljini walaa min almalaa'ika sidoo kale marka ashayaaiinu waa min aljinni jinka aabbihiina waa ibliis sidaasaa yaa raajixa aqwaal badan baa jirta iyo khilaafiyad badan laakiin marka qaybtooda gaalowda ee dhibka badan ee xadgudbaa shayaaiin la yidhaahdaa kuwooda weli yaa shayaaiin la yidhahdaa kuwooda muslimiinta ah ama aan dhibka badnayna jinba weli baaqi ku yihiin jin ayay baaqi ku yihiin wixii xaafadaha iyo guryaha ka dhaxbehe xalaqana cawaamir baa layidhahdaa ina fi lmadinati cawaamira mar hadday iyagaa noocyo fara badan oo qayba aan dadka soo dhexgelinaya qayba uun guryaha ku milqanoo abeese maansalwaley iyo mas iyo abr iska dhigaa jira kuwa cawaamir baa layidhahdaa ama caamir ayaa layihahdaa hadduu xad gudbo oo yahay mooryaan dhabajiif ana waxaa layihahdaa maarid waxaa fidnaha min kulli shayطaanin maarid waa maaridku marka waa caniidka waa inagu soomooriyaan iyo budcad iyo culummo iyo shacab ma lihi intuba ayaguna sidoo kale wey jinku ay nooc walbay leeyihiin marka sheekhu tiibuu ka hadlaaya wuxuu uhi waqad abata fi lxadii waxa ku sugnaada ana shayaaiina shayaadiintu iyo waljaanna jinkuba yatashakaluuna inay isku shabahaan shakligu waa tasawur baa loo jeeda hadda isku sawiraan biashkaali alxayati abeesar ee muuqaalkeedoo kale muuqaalla yeelanhayaan marbu dhurwa iska dhigi marbuu yey iska dhigi marbaad mas iyo absrismoodi marbuu shimbir duulays iska dhigi iyo wahucbaani masas buu iska dhigahayaa wa haadaa wuxuu ihi midkan in shayaadiintu isu ekaysiiyaan xayawaanaad kala duwan kolba muuqaalladu kala duwan ay qaataan oo dadka ay talbiisiyaan amrun weeye maqtuucun lahubo hubo biwuquuci dhicidiisa fahum shayaadiintu athacaabiin waa masaska allatii masaskaasoo yushaahiduha uu arkaya alinsaanu insaanku uu arkayaba fii aydi اlmajaadiib kuwan waalan ee wareersina suufiyada ee awliya iska dhig masaskay wataan eed mooysa mas caadi ama ee waa shayaaiin iyo jin jin bay wataan ayib xadiidkii abi taclabat alkhushani baa macnaha ku yimid aljinnu calى ثalaaثi asnaafin nabigaa odhanaya jinku waa saddex kooxood nabi maxamed hortiin lama sheegin dabadiina lama sheegi doono waa cilmi haybi ah aljinu calى alaa asnaaf jinku waa saddex qabiil weeye saddex qoys bay kale yihiin sinfun ay minhum sinfun baa kuu qadarina waad garanaysaabay ila tahay waa sinfun kilaabun wa xayaatun nabi wuxuu uhi qaybi waa eeyo iyo abeesooyin masas jinku qaybbaa eeyo duurgal ah iyo bahallo iyo masas iyo abris iyo halaq ah sinfigaa waa la gartay wa sinfun yatiiruuna fi اlhawaa'i wasinfun lahum ajnixatun cafwan lahum ajnixatun yatiiruuna fi lhawaa qaybna waa qayba duula ruxaanta reesha cabdiqaadira duushaan xagee ka timid los angeles baan ka soo duulu kule xaggeed u dhammaysaa waxaan u socdaa cape town oo xaggeed ku soo tukatay maqhribkii waa cisho laba saacoo habeennimo maqhribkii los angeles baan ku soo tukaday oo caawa xaggeed baryi cape town baan caawa dhalmay islaam baan ku qoraa xagga jirta qayb duushaa jirta haddee ma runbaa mise waa been qolyo hawlaha sheegay baa jira hawlaha hoos loo degi maaye wa sinfun kooxna lahum ajnixatun garbaabay leeyihiin iyo baadida ay ku duulaan yaiiruuna fi اlhawa cirka sarana maraanba waa duulaan sida shimbarihi iyo haadib ay duulaan koox baa ku adha kale wa sinfun yaxulluuna wayadcanuun qolyaha waaba reer guuraaba xoola dhaqato wey qolyaha ceelasha habeenkii xoolaha ka warraabsada cawo dhan bulaamo wey sumada arag idinkoo safaroo socdaad isku dhacaysan jin qulqulhay saad marka wax duulay buu noqonaya waad waay meeshao dhanba magaalo dhan meel hadda waxaan xusuustaa habeenkii markaad ku soo socoto waa magaalo meel qallaafa ka sokayso ceelbirde qallaaf udhaxaysa wey idan nalka ka bixi iyo iftiinka iyo shanqadha ka yeedhi iyo burhaanka iyo waxa waad yaabi saad ogu soo dhowdahay baad waaye meesha markaad dhaafto baa haddana arkaydo kaa dambaysa markaad dabamarta waa sidii nairobi oo shidan way iftiinka iyo nalka iyo xiinka baabuurta ka bixi iyo geela ka buuxi haddana markaad dhaafto ubaa arkay iyadoo kaa dambaysa miyay guurto ku daba martay mise wax dhex marto adaan arag lama yaqaan oday dhintay oo reer kaaba waxaa la odhan jiray islaam meeshuu xile ka qabo islam baa u degay islaan jin ah qolyuu waa martigeliye baa la yidhi war magaalada qalaba kuma dhelman karree aynu halkaas ka barino waa sidee reer baa meeshii degan indhahaas ku qabta indhaha kala qaataana ilaa idiin sheego idinkaa dhammaanhaya odayguu dhintay baa la laakiin anigoo soo nool baan soo gaadhay <clears throat> marka indhaha isku qabteen iyagoo kooxa markay isku qabteen buu i waa saacad kadib indhaha kala qaada waxayba guri vilaa iyo firaashyo iyo haween adeegahaya iyo caruur ordahaya iyo nal seexda bu jooji wax idin kalena cuna juuqna ma dhigi kartaan haddii kale waad dhammaanaysaan meeshii iska baryeen waagii markuu baryey yay toostooseen marka wuxuu guhi markaad waagu baryahayana waagi bari la gaadhay ilaa aanuu idiin fasaxo indhaha ma kala qaadi kartaan nin walba markuu kaco hadda ataa indhaha uu si khalada big ka siiyo hasku celiyo waayahay baa layd waagi markuu baryey buu i haddana mar dambe u sheeg uu indhaha kala qaada geeda marafura iyo beeye iyo jawdheer iyo qansax bayba dhex jifaan boor bayba dhex daadsan yihiinba nimankii <laughs> hawsha ninkay qabsatay wiilkiisi baa ani iiga sheekeeyey odayaashii habeenkii indhaha qabta la yidhi ee haddana aroorti laga soo kiciya boodhka iyo marafurka hoostiisa wiilkiisii baa iiga sheekaya aniga aminka waa jooga noolya ninka hawshaa ka sheekeey idan way hawlahaasoo dhan waa fara badan yihiin marka meel cidoo dac intii lagu seexiyo umbaa udhaca oo dhan firaash baad ku jiifta iyo meel martiqaad ah fahum ayagu athacaabiin waa masaska alladii thacaabiintaasoo yushaahiduha u arkaya alinsaanu aadamuhu fii aydi almajaadiibi almajaadiibu baa ii dhigan aniga ma aqaan wuxuu dan leeyay wadaadku majaadiibu haddi maxaa loo goday maxaa goday ayib maxaa idiin dhega idinka muxuu idin qorayaa ya ah. waqad yakuunu dalika inuu noqdaa intaa horta waa in jin iyo shayaaطiin horta ay ku taageerta waa wej wejka labaad nimanku suxaray ba noqon karaan sixirka way bartaan sixirka aad bay u bartaan yaxulluuna wayadcanuun wayadcanuun min adacni bidaai اlmucjama laa biطaa'i اlmuhmala way guuraan oo waa niman dego oo guuro reemiyo reer guuraa xadiidka waa xadiis saxiix ibn xibaan baa soo saaray lix kun hal boqol konton iyo lix xaakim saddex kun toddoba boqol konton iyo afar taxaawi fi mushkil aaahaar mujaladka afraad sagaashan iyo shan waxaa kaloo soo saaray abraani fi lkabiir mujaladka labaatan iyo labaad shan boqol toddobaatan iyo saddex bayhaqi fi lasmaai wasifaat xadiidka sideed boqol labaatan iyo toddobo baqawi fi sharxi sunna waxaa saxiix yahay xaakim ibn xibbaan asheekh alalbani waxasanahu sheekh muqbil sidoo kale waxaa eh, saxiix yeelay eh, sheekh cabdalla alxaashidi fii taxqiiqi lilasmaai wasifaat lilbayhaqi saaxib anisa saari aad buu u takhriijiyey xadiidka marka asagu waa marka xadiid sugan weeye shaahid kaluu leeyahay marka oo min xadiidi abi dardaa ah oo aljinnu cala alaati asnaafin sinfun lahum ajnixatun yatiruuna fi اlhawa wa sinfun xayaatun wacaqaarib hingarale iyo abeesooyin wey iyo halaq wa sinfun yaxulluuna wayadcanuun shaahidka marka dacfi baa ku jira lakin xadika sidiiso kale uu saxiix u yahay kii horuna xoojinaya marka hawshaani waa hawl sheekhu jirta waqad yakuunu dalika arrinkaa inuu noqdaa laga yaabaa min baabi الsixri sixirka baabkiisa inuu noqdo sixirku asalkiisu waa laisku waafaqsan yahay sida raajixa ah muctazila loo inay inkireen iyo abu xaniifo iyo jamaaca min ahli اlcilmi baa loo iyo طawaa'if min ahli اlbidac inay inkireen sixirka laakiin cid inkarsan ma jirto sida raajixa ah culamada muslimiinta waxaa lasku lakin waxaa weye sixirku wax ma bedeli karaa cayn xaqiiqo ah caagadan biyaha dhagax ma ka dhigi karaa dhagax taad sixirka xariif ku noqoto bir ma ka dhigi karta caagadan waxa laisku hayo mise aduu haddaad dababir u qaato waa indha saraxaad yukhayalu ilayhim min sixrihim annahaa tascaa niman waxay leeyihiin sixirku waa jiraa yumrid wayaqtul hawlo badan masaajku bedelaa dabeecadu bedelaa marad iyo xanuun buu keenaa waa hawlo la barto musiibo ah ama ha lagu gaaloobo ama ha lagu fisqiyoobe laakiin sixirku ma gaadhi karo in shay xaqiiqadiisa laga bedelo xaqiiqatan ukhra in jamaad dhagax xayawaan noolaa ah laga dhigo ama noolo loo celiyo hee dhagax laga dhigo ama ruux bini aadam intii la sexo dameer laga dhigo qolya somalid lagu xuman jire maalinka int ku qabtaan dameer bay kaa dhigahayaan qolya reer koonfureed soomaaliyeed bal jir dameer bay kaa dhigahayaan hawshaa waa hawsha laysku hayo hawshay muctasile iyo abu xaniife iyo xataa ibnu jariir aabari uu iishay iyo jamaaca min alfuqaha waxaa weeye iyo ibnu xasam adaahiri iyo jamaaca ay leeyihin sixirku waa takyiil ee xaqiiqa kama bedeli karo ee ma ankirsana aslu sixri ayib iyo xaqiiqat sixir niman waxay leeyiin maya way inkirsan yihiin labada warba waa jiraan aniga laakiin siday ila tahay waxaa weeyaan xaqiiqada sixirka inuu jiro cid inkirsan ma jiro laakiin nooc waaxida oo tabdiil iyo takhyiir ulxaqaa'iqi can xaqiiqata ilaa xaqaa'iq ukhra baa laysku hayaa ayib takhyiilkuna sixru takhyiilin waa nooc min asixri ayib wasixru waa kulu maa latufa wadaqa wax walboo daqiiqa oo aan la fahmi karin baa sixir layska yidhahdaa waxay quluubta bedelaamo dadka ina min albayaani la sixra ayb waina min ashicri laxikma almuhim wqad yakuunu dalika min baabi الsixri wahuwa sixirkuna anwaacu noocyo fara badan wey wa tacalumhu barashadiisuna laysa bilcasiiri wax culus oo adag ma aha waa la bartaa ayb meel yar bay ka bilaabataaba tacalaq watatub bayba ka bila dayri bay ka bilaabata kadibna way tegi wax weyn bay noqonaysa bal baabuhu اlacdam albaabkiisa u weyn laga galo waxaa weeye alkufru biاllahi ilahay in lagu galo wmaa yucallimaani min axadi xata yaquula inama naxnu fitnaة falaa takfur falaa takfur ha gaaloobin baasha waa lagu gaaloobaaye walaa yuflixu الsaaxiru xayu ataa walaa yuflixu الsaaxiru fii suurati yunis fii suurati طaaha meelo badan ba qur-aanka hawsha lagaga hadlay saaxiro maba liibaano meel u ku yimaadaba walaa yuflixu الsaaxiru xayu ataa